weeyaan walaa yastaiicuuna uma awoodaan kuwan baryaya lahum iyagii nasran gargaar uma awoodaan oo sida ay u baryayaan oo ay leeyihiin waxaa noo qabo waxaa noo yeelo sida noo yeelo ilaahay subxaana wa tacaala ku lamaaninayaan haddana waxba ay awoodaan ma laha nasriga gargaartoona wa qowlihi tacaala alle uu yihi subxaana wa tacaala waladiina tadcuuna min dunihi maa yamlikuuna min qitmiir kuwa ilaahay sokaydiisa subxaanah wa tacaala aada baryaysaan maa ymlikuuna ma awoodaan oo idinma tari karaan min qimiirin qimiir wax la-eg idinma tari karaan waa xuubka lafta timirta dahaarka ah kaasaa la yiraahdaa wa fi saxiixi waxaa ku soo arooray bukhaari iyo muslim ay warinayaan can anas bni malikin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi shuja nabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam nebiga allaa la dakray yowma uxudin maalintii uxud wa kusirad waxaa la jebiyey rubaaciyatuhu ishiisii dhoolka iligiisii dhoolka ahaana waa la jebiyey nebigu aleyh isalaatu wasalaam xadiidkan isagaa wuxuu tilmaamayaa nebiga aleyh isalaatu wasalaam maalintii uxud in la dakray salawaatu llahi wasalaamu aley dakar loo geystay isla markaana iligiisii rubaaciyada ahayd ee foosha ahayd in nebiga aleyh salaatu wasalaam la jebiyey faqaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh kayfa siday yuflixu u liibaanayaan qowmun qowm say u liibaanayaan shajuu dakhray nebiyahum nebigoodii dakhray wax sahlan maaha qom nebigii ilaahay usoo diray bay iska dakhray say u liibaanayaan fa nazalad waxaa soo degatay laysa laka min alamri shay-un nebi maxamedow laysa laka adiga kuma ahaani min alamri amarka xaggiisa shay-un waxba kaagama sugna talagelinkaagama sugna qadarka ilaahay subxaana wa tacaala awood kuma lihid saasaa lagu yihi nebiga salawaatu llahi wasalaamu عaleyh laysa laka min almri shay-un laysa laka kuma ahaanin nebi moxamedow laka adiga laysa ma ahaanin laka adiga min alamri amarka xaggiisa shay-un waxba kaaga ma ahaanin oo taasoo ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam adkeyn lagu adkeynayo oo la leeyahay dakharkaagan iyo waxaan ku soo gaaray hawl adiga lagaala tashanayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ummadan masiirkeeda iyo waxay ahaan doonta iyo waxay ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa kala kulmi doonaan falaax iyo hayra falaax wax adiga ku yaalla maaha salawaatu llahi wasalaamu caleyh macnaha meeshu yaallaa wuxuu yahay haddii nebigii sidaa lagu yiri salawaatu llahi wasalaamu caleyh qof isaga ka soo haray maxaad u malaynaysaa marka wa fiihi waxaa ku soo arooray sidoo kale bukhaari iyo muslim ay warinayaan can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma annahu cabdullaahi bni cumar samica rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam buu maqlay yaquulu isagoo dhahaya idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci rukuucdii markuu kor oga soo qaaday madaxiisa fi rakcati alakhiirati ragcadii u dambeysay min alfajri salaadii fajr allaahuma alcan fulana wa fulana nebigu calayhi salaatu wasalaam magacyuu tiriyey ilaahow hebel iyo hebel magacyadu way inoo iman doonaan isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lacnadayo wa wuxuuna dhahayay nebigu calayhi salaatu wasalaam samica allahu liman xam bacdama qa yaquul markuu yidhi dabadeed weeyaan samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd faanzla allahu tacaala ilaahay baa wuxuu soo dejiyey laysa laka min alamri shay-un amarka adiga gacantaada wax ku sugan maaha nebi muxamedow oo hadduu ilaahay lacnadayo subxaanah wa tacaala iyo haddii kale waa hawl ilaahay u taalla yadcuu wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam habaaraya calaa safwan bni umaya wa sahl bna camra bna alxaarith bni hishaam waxaa ku degatay laysa laka min alamri shay wa fiihi can abi hurayrata waxaa ku sugnaaday radia allahu tacaala canhu oo laga warinaya qaala inuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa kacay xiina unzila calayhi markii lagu soo dejiyey nebiga salawaatu llahi wasalaamu aleyh bukhaariyo muslim baa warinaya xadiidkan isaga markii nebiga lagu soo dejiyey salawaatu llahi wasalaamu aleyh biqowlihi tabaaraka wa tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin aayaddaa markii lagu soo dejiyey qaala nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay oo wuxuu yidhi yaa macshara quraysh makuu jooga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa isugu soo yeeray nebigu caleyhi salaatu wasalaam dadkii oo dhan markaasuu wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh war kulankan qoreysheeday kulankan qoreysheeday aw kelimatan naxwaha ama kelimad intaa la mid ah uga wacanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dhawaaqaya quraysh oo idil ishtaruu anfusakum naftiinna iibsadoo ilaahay ka iibiya laa ugni cankum laa ugni idinkaga tari maayo cankum idinka min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba idinkagama tari kara anigu ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala wax aan idinkaga tari kara inaba ha yaraatee ma jirto la agni cankum min allahi shay-a yaa cabaas bna cabdilmualib adeerkii weeyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mar boqoluu la soo hadlayay guud ahaan qoraysh buu la soo hadlay uma ree bani cabdi manaaf ilaa ay soo socotay ree bani cabdimualib adeerkii buu la hadlay isagoo dhahaya yaa cabaas bna cabdilmualib yaa cama rasuuli illah nebiga adeerkiisaw laa ugni canka min allahi shaya ilahay agtiisa waxaan kaaga tari karaa anigu ma laha yaa safiya yaa camata rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam safiya binti cabdilmualib weyaan nebiga eedadii weeyaan uu u dhawaaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyahay iyadana laa ugni cankii waxba kaaga tari kari maayo min allahi ilahay xaggiisa shay-an hawsha intaa waa soo dhaaftay adeeriya eedab waa soo dhaaftay wa ya faatima binti muxamed gabadhiisii weeyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay oo uu ku yidhi faatimay saliini i weydiiso min maali xoolahayga maa shiti waxaad doonto laakiin xag ilaahay sow maaha laa ugni canki min allahi shay-a ilahay xaggiisa waxba kaagama tari karay anigu ilahay agtiisa subxaanah wa tacaala wax ah hubaal ah oo aan kuu hubo oan ku siin karayo ama aan ku dhihi karayo sidaasaad ku leedahay ilahay agtiisa subxaanah wa tacaala ma jirto inaba ha yaraatee taana maxay daliil u tahay waxay u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam reetulkiisi iyo qaraabadiisi iyo dadkii sokeeyihiisa ahay awlaadiisii inuusan ilahay agtiisa subxaana watacaala janno u haynin cadaab hadday galaanna uusan ka badbaadin karaynin rabbi baaba inoo sheegay subxaana wa tacaala tabat yada abi lahabin wataba ma agna canhu maaluhu wamaa kasab nebiga adeerkiisu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abi aalibna maxaa ku soo dego nebiga adeerkii ahaa inaka laa tahdii man axbabta walakina allaha yahdii man yashaa nebiguna alayh salaatu wasalaam xadiid saxiixuu ku tilmaamay isagoo tilmaamaya abi aalib inuu ka mid yahay min ahli nnaar waana sida saxa ah weeyaan waana sida saxa o abi aalib inuu yahay min ahli nnaar maxaa yeeley xadiidkii fi saxiix kusoo aroor waa inoo iman doonaa ee saciid ibn musayib uu warinayey ee uu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay nafta kasii baxaysay inuu u yimid oo uu ku yidhi adeerow ii dheh kelimata laa ilaaha ila allah ashhad aan kaaga markhaati kaco amaama allahi tabaaraka wa tacaala lakin maata calى milati abih calى qowmi cabdilmuطalib iyo waxay ku sugnaayeen isagoo ku sugan buu dhintay abi aalib marka huwa min ahli الnar weeyaan nebiguna alayh الsalaatu wasalaam axaadiis dhowr ayuu ku tilmaamay salawaat اllah wasalaamu alayh meesha marka waxaa laga qaadanayaa in aan tolkaaga iyo dadkaaga iyo qaraabadaada iyo sokeeyahaaga iyo awlaadaadii inaadan waxba u tari karaynin walaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna dembi uu leeyahay qof kale loo qaban maayo ilahi agti subxaanah fiihi masaa'il alulaa midda hore waxa weeyaan tafsiiru alaayatayni labada aayadood ee ugu horeeyey tafsiirkooda talabaad waxa weeyaan qisatu uxudin uxud siday u dhacday iyo nabiga calayh salatu salaam in la dakray in nabiga calayh salatu salaam ilag laga jibiyey athaalithatu saddexaad waxa weyaan masalada laga qaadanayo qunuudu sayid lmursaliin nebiga calayhi salaatu wasalaam qunuudkii u la yimid hadday mashaakil noocaasoo kale timaado waa la qunuudi karaa nebigu waa sameeyey salawatu llahi wasalaamu caleyh iyada oo wakhalfuhu gadaashiisana saadaat alwliyaa yuaminuuna fi salaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadkii awliyada ahaa gadaashiisa ay ku tukanayaanoo saxaabada ridwan allahi tacala caleyhim ajmaciin iyagoo u aaminsanaya nebiga salawatu llahi wasalaamu caleyh ta afraad waxa weeyaan ana almadcuwa calayhim kufaar dadka nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu habaarayo gaalay ahaayeen islaam ahayn alkhaamisati tashanaad waxa weeyaan anahum facaluu ashyaa dadkaasi waxay sameeyeen ashyaa bay sameeyeen hawlo ayay ku dhaqaaqeen waxyaabay qabteen maa facalaha aynan yeelin haalibu lkufaar nebiga calayhi salatu salaam sababta u magac dhabay dadkaasi maxay ahayd waxay sameeyeen wax aynan gaalada kalaba samaynin badankeeda minha maxaa ka mid ah waxaa ka mid ashajuhum ah, dakharkooda nebiyuhum ay dakhreen wa xirsuhum ku dadaalkooda calaa qatlihi ay ku dadaaleen nebiga alayh salatu slam dilkiisa wa minha waxaa ka mid a ah, sidoo kale التمثيل بالqتلى معa أنهم بنو عمهم التمثيل waxa weeyaan suuradii oo la foolxumeeyo تمثيilka waxaa la yihahdaa qofka oo la silic dilo korkiisa oo la googooyo bilqatla dadkii la dilay dagaalka uxud lagu dilay oo ay jarjareen maca anahum iyadoo weliba dadka ay jarjarayaan ay ahaayeen banu camihim ilma adeeradooda oo waxaa loola jeedo waxa weeyaan xamza nebiga caleyhi salaatu wasalaam adeerkii sidii loo jarjaray yowma uxud asaadisati ta lixaad waxa weeyaan anzla allahu calayhi ilahay inuu ku soo dejiyey nebigiisa fii dalika waqcadaasi arrintaa markay dhacday laysa laka min almri shayun arrintaa wax adiga gacantaada ku jiro oo lagaala tashanaya ma aha asaabicati ta toddobaad waxa weeyaan qowluhu alle uu yihi subxaanah wa tacaala aw yatuuba allahu calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun qaarkoodna ilahay waa ka toobad aqbalay qaarna ilahay kama toobad aqbalin oo gaalnimadiiay ku dhinteen aw yatuuba allahu ama ilaahay uu ka toobad aqbalo aw yucadibahum ama inuu ilaahay cadaabaa la arkaa hadduu ilaahay cadaabana fainahum iyagu daalimuuna weeyaan waa kuwa mutaystay in ay la cadaabo fataaba calayhim faaamanuu waa ilahay waa ka toobad aqbalay subxaana wa tacaala waa rumeeyeen alleh qaarkood weeyaan athaaminati ta sideedaad waxay tahay alqunuutu fi nawaasil in hadday mashaakil dhaco musiibo dhacdo balaayo dhacdo in la qunuudi karayo alqunuut in qunuudkii bannaan yahay fi nawaasil masaa'ibka soo dariya dhibaatada timaada in loo qunuudi karayo taasaa laga qaadanaya ta sagaalaad waxay tahay tasmiyatu lmadcuwi calayhim in la magacaabi karayo qolooyinka la habaarayo fi salaati gudaheeda lagu habaarayo biasmaa'ihim iyo wa asmaa aabaa'ihim magacyadooda magacyada aabayaashooda in lagu habaari karayo maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isagii magac dhabay safwan ibnu umaya iyo ninkii la oran jiray suhayl ibni camr ibn alxaarith ibni hishaam iyo nebigu calayhi salatu wasalaam waa magac dhabay aabbayaashoodu weliba awowyaashoodu tiriyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alcaashirati ta tobnaad waxay tahay lacnat lmucayan fi lqunuuti dad qaarkii oo mucayan oo la magac dhabay in lagu lacnadi karayo fi lqunuud qunuudka gudihiisa in lagu lacnadi karo maxaa yeel nebigu aleyhi salaatu wasalaam waa sameeyey alcaashirati ta tobnaad waxay tahay xaadiyata casharatan ko iyo tobnaad waxay tahay qisatuhu sala allahu alay wasalam lama unzila caleyh nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii uu la kulmiyey qisadiisii waxay noqotay markuu ilaahay ku soo dejiyey dushiisa waandir cashiirataka alaqrabiin u dig nebi maxamedow cashiirataka alaqrabiin cashiiradaada sokeeyaha u dig cashiiradaada sokeeyaha u dig markii la yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu joogay waa baxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa sabaaxah ayuu isugu yeeray dadkii halkaasay isugu yimaadeen qoraysh markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yiri haddaan buurtan abi qacays la yaraahdo gadaasheeda cadow baa soo socda aan idin yaraahdo ma iga rumaysanaysaan markaase waxay ku yidhahdeen been kuguma ogin nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam bayna yaday cadaabin shadiid aniga hortayda waxaa ahaaday cadaab aad iyo aada u daran ayaa ahaaday buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bayna yaday cadaabin shadiid buu yihi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aniga hortayda waxaa ahaaday cadaab aada iyo aad u daran nebiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu waa lagu baxay meeshiyad ahayd warkiisiina waa la diiday raggii ugu darnaana waxaa ka mid ahaa abiilahab ninkii la oran jiray meeshaasuu marka wuxuu ku yidhi tabban laka lihaada jamactana tabban laka saa'ir alyowm weligaaba halaag ha kuu sugnaaday iyo hoog iyo ba ma waxaanaad isugu keen yeertay hawshan miyaad isugu keen yeertay annaga maanta nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku yiri allahna subxaana wa tacaala qowlkiisa uu nebiga ku habaarayay yaa ilaahay qur'aan ku soo dejiyey subxaana wa tacaala tabat yadaa abi lahabin wataba ma agna canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran data lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidiha xablun min masad ilahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala meeshaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam amar baa lagu siiyey dadkii cashiiradiisa ah ee ka dhowaamaka inuu u digo salawaatu llahi wasalaamu caleyh way tahay qofka inuu dadkiisa u digo laakiin inuu yidhaahdo waa dhex fadhiisanaya oo fiqitolkii kama janno tago warkaa layskuma oga nebiguna ma samaynin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadada qaarkii ay samaynayaan taa weeyaan marka fiqitolkii kama janno tago taasi ma aha athaaniyati casharata waxay tahay jidduhu sala allahu alayh waali wasalam nabiga dadaalkiisa fii hada alamri dacwada uu ku dadaalayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigu aleyhi salaatu wasalaam siduu ugu dadaalay dacwada iyo diinta alle subxaanah wa tacaala aad iyo aad buu ugu dadaalay bxayu meel buu nebiga ku dadaalay salawaatu اllahi wasalaamu alayh facala uu sameeyey maa nasaba waxa ay ku tilmaameen bisababihi sababtiisa ila ljunuuni wax loogu nisbeeyey oo loogu sifeeyey oo loogu tilmaamay qolooyinkii tilmaamaya nebiga alayh salaatu wasalaam sababtiisa ay ugu tilmaameen ila ljunuun iyagaa waatay yidhaahdeen waa waalan yahay waasaa waa la soo sixray waa qof sixiran weeyaan iyo wixii la mid ah wakadalika sidaasoo kale mar haddii nabiga alayh salaatu wasalaam warkaa lagu sheegay maxaan ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa buu yihi sheekha wakadalika taa waxaa kuula mida maanta low yafcaluhu muslimun muslim maanta hadduu sameeyo alaana sidaasoo kale isagana waa majnuun waalon baa laleeyahay hadduu qof muslima maanta yidhaahdo waxaan samaynayaa wuxuu nebigu sameeyey salawatu llahi wasalaamu aleyh siday ahaayeen baan u dabaqayaa waxa la leeya wax waalan weeyaan wax falan athaalihata casharata waxay tahay qowluhu lilabcadi walaqrab waxay tahay nebigu alayhi salaatu wasalaam hadalkiisa uu u yiri midka isaga ka fog iyo ku u dhowaaba ilaa gabadhiisi uu ka soo gaaray xagga dhowaanshaha laa ugnii canki min allahi shay-a faadumay aniga xaggayga waxaan kaaga tari kara ilahay xaggiisa ma jirto subxaana wa tacaala xataa qaala uu ku yiri ya faatima binti muxamed la agni canki min allahi shaya la ugni kaaga tari kari maayo canki adiga xaggaaga oo kaama deeqi karo min allahi ilahay xaggiisa shay-an waxba faidaa saraxa sala allahu alayh waali wasalam hadduu nebigu caddeeyey wahuwa sayid lmursaliin isagoo ah biannahu isagu laa yugni shay-an inuusan waxba u tari karaynin can sayidati nisaai alcaalamiin gabadhii ahayd iyadu sayidka u ahayd nisaai alcaalamiin oo dhan haweenka caalamka oo dhan sayidka u ahayd faatimana sidaas weeyaanu shaki ma laha maxaa yeelay nebiga calayhi isalaatu wasalaam baa caddeeyey xadiid bay ku caddahay nebigu ku caddeeyey salawatu llahi wasalaamu caleyh saxiixna weeyaan mar haddii faatimo oo sayidat nisaa ah nebiga calayhi salaatu wasalaam bidcatu minhu ah gobol ka mida nebiga weeyaan salawaatu llahi wasalaamu caleyh sidaa nebigu yihi alayhi salatu wasalaam faatima bidcatu mini faaduhu waa gobol aniga iga mid ah gobol nabiga ka mid ahna cid ka fadli badnaan karta mala marba hadduu isagu yahay khalqiga ilah kii ugu fadli badnaa gobol nabiga ka mid ahna wax ka fadli badnaan kara male marka sayidatu nisaa alcaalamiin haddii sidaasi ay lagu yiri oo wa aamana alinsaanu anahu sala allahu alayh wali wasalam laa yaquulu ila alxaq la rumeeyey dadku ay rumeeyeen nebigu alayhi salatu salaam wuxuu leeyahay waxaan xaq ahayn inaysan ahayn uma nadara fi ma waqaca fi quluubi khawaasi nnaasi alaan tabayana lahu tawxiiduh atawxiida waqurbat addiin qofka fiiriya buu yidhi sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh qofka fiiriya nebiga alayhi salatu salaam warkan uu faadumo ku yidhi oo wa aamana alinsaan annahu sala allahu alayh wali slam laa yaquulu ila alxaq dadkuna ay rumeeyaan nebigu alayhi salatu salaam waxaan xaq ahayn inuusan kuba hadlayninba intaa haddii aada ogaatid uma nadara dabeedeedna aada fiirisid fii maa waqaca waxa dhacay fii quluubi khawaasi annaas dadka weliba maaha guud ahaane kuwa gaarka ah waxa ka dhacay xaggooda tabayana lahu qofka waxaa u caddaanaysa atawxiid tawxiidka meeshuu yaallo iyo boosku yaallo iyo waghurbat addiin diintu siday gariib usii noqotay waxaan la garanayno dadka oga sii fogaanayaan diinta ilaahay subxaanah wa tacala taasaa kusoo baxaysa baabu qowli llahi tacaala xataa idaa fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum qaluu lxaq wahuwa alcaliyu lkabiir w fi صaxiixi waxaa ku soo arooray bukhaari can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yihi nebigu ida qada allahu اlamra haddii ilaahay amar xukmiyo fi samaa'i xagga samadii hadduu ilaahay xukmiyo subxaanaه wa tacaala amar iyo go-aan rabbi baa soo degay darabat اlmalaa'ikatu malaa'igtii waxay isla dhacdaa biajnixatihaa garbaheedii inaan garbay leeyihin malaa'igtii inagoo kalena ma aha waa inaga duwan yihiin khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray kuwooda ugu tahiran weeyaan maxaa yeele laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun rabbi baa yidhi subxaana wa tacaala inay ilaahay caasiyaan lagama yaabo subxaana wa tacaala marka markii ilaahay subxaana wa tacaala amar iyo go-aan rabbi xaggiisa ka yimaado garbahay isku dhuftaan khadcaanan iyagoo u hogaansamaya u dullaysan liqowlihi ilaahay hadalkiisa subxaana wa tacaala kaannahu waxyigu waa soo gaaraa isagoo aada moodid silsilati calaa safwaanin silsilad lala dhacay birtii weeyaan calaa safwaanin dhagax lakab ahoo sibsib a ah dushiisii dhawaaqa ka baxaya oo kale ah yanfaduhum dhalik arrinkiibaa soo gaaraya infaadku waxa weeyaan wuu soo gaaraya oo uu soo fulayaa xataa idaa fuzica can quluubihim quluubtoodii markay gilgilato qaaluu waxay dhahayaan maada qaala rabukum waxyibuu ahaaye rabbigiin muxuu amar ku bixiyey rabbi waa waramaye warkiisu muxuu ahaa waxbaa la isfarayaa waxbaa la iska reebayaa waxba amar baa socday amarku muxuu yahay qaaluu waxay yidhaahdaan wuxuu yahayba alxaq weeyaan waa wax jiroo dhab ah wa huwa allana alcaliyu allihii sarreeye weeye alkabiiru weyn fayasmacuhaa marka warkaa isaga ah jibriil baa loo waxyooda jibriil baa malaa'igta kale soo gaarsiiya amarkaasaa rabbi idin faray subxaana wa tacaala sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaasaa marka amarkii laga fuliya malaaigtu markay amarkaa alle isu sheeg sheegaysa marka jibriil uu soo gaarsiinaya iyagii iyagiina way isgaarsiinayaan isgaarsiintii noocaasa intii ay socotay shayaan muxuu samaynayaa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh fayasmacuhaa waxaa maqlaya mustariqu samci kii xadayay mustariq asamc maqalka kii xadayay wa mustariqu samcina haakada bacduhu bacda saasuu isu dul fuulayaa macnaha shaydaankiibaa fuulaya markuu maqlo in waxyi dhacay uu ogaado dareenkaa ku dhaco waa isdul isdul fuulaya isdulfuulaya isdulfuulaya fuulaya ilaa samada adduunyada ilaa meel ay malaaigta codkeeda uu ka maqlayo waa dhegaysanayaa marka warkii markuu dhagaysto ka koowaadee warka dhegtiisa kusoo dhacay malaaigta isu sheegaysay kuwa ka hooseeyu usoo gudbinaya isna ka kale usoo gudbinaya isna ka kale usoo gudbinaya markiiba waxaa lala soo gaaraa dambaaburadii xidigii dhacayay aan lahayn way dhacaan xidigaasaa lala soo gaaraa allanu inoo sheegay subxaana wa tacaala fi suurati saafaat waa lagu cadeeyey meelaha la midka ah alle waa inoo tilmaamay subxaana wa tacaala ilaa man istaraqa samca faatbacahu maxay ahayd shihaabun thaaqib kaas weeyaan waa dambaaburo weeyaan thaaqib ahoo gubaya markiiba culimada mufasiriintu hadallo aad u badan bay meesha ka yihaahdaan ma la dilaya oo ma dhimanaya maxay xaaladiisu noqonaysa dambaaburada xaaladeedu maxay noqotaa xidigan miyaa dhacay maya xidigan ma dhicin ee waxaa qowlka ugu wanaagsan u yahay sida dabka marka banaanka la dhigo uu u qaxo ay oga dambaaburada oga duulaan saasoo kale weeyaan xidigii unbaa iftiin ka baxayaa mooyaane xidigii ma dhacaya asalkiisu waa taagan yahay asalkii xidiga waa taagan yahay sidaas wey macnuhu marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fa waxaa maqlaya mustariqu samci kii maqalka xadayay baa maqlaya wa mustariqu samcina haakadaa bacduhu fowqa bacdin saasuu isu dul saaran yahay qaarkii qaarka kale wasafahu sufyaanun sufyaan baa tilmaamay bikafihi gacantiisu ku tilmaamay faxarafahaa waa rogay wabadada asaabicah gacmihii wuu isdul saaray saas ay u kala koreeyaan macnihi saasay isu dul fuulayaan weeyaan fa lkalimata ka ugu koreeya kelimadii maqlaya nebigu wuxuu yidhi fa yulqiiha waa u soo ridaya waa u sheegayaa ilaa man taxta si uu oga gaarsiiyo uma yulqiiha alaakhar ilaa man taxta ka kalena ka kale usii sheegayaa xataa yulqiiha ilaa looga sheego marka kelimadii iyada ahayd waxaa dhici karaysa ka ugu horeeyaba markay soo gaarto intuunan gudbinin in dambaaburada laga soo gaarsiiyo oo meeshaasi warkiiba lagu xiro kiina ay ku dhacdo halkaasi khalaas uu ku baaboo marka marar kood waxaa dhacaysa imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa uu imtixaanayo in loo yara kaadiyo kelimadii uu kii ka hooseeyo gaarsiiyo laakiin isaga laga takhalluso waxa loo dan leeyaha kelimadaa weeyaan kelimadii waa soo soconaysaa ilaa kii ugu hooseeye shaydaankii ugu hooseeyey warkii la gaarsiiyo shaydaankii wuxuu markaa gaarsiinayaa saaxiriintii dadkii xiriirka la lahaa isaga kuwa xiriirka la lahaa warka gaarsiinayaa maxaa yeelay kuwaasa isaga u dulaysan anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduhum rahaqa shayaطiinu اljini walinsi yuuxi bacduhum ilaa bacdan maxay ahayd zukruf alqawli guruura warkaasay isgaarsiinayaan marka shaydaankii wuxuu u tegayaa saaxirkiisii wuxuu leeyahay ogow hebel iyo hebel iyo hebel sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaas iyo sidaas wey xaaladii saaxirkii warkii buu ka waramayaa oo wuxuu leeyahay saasaa dhacaysa saasay noqonaysaa saasay ahaan doontaa iyo wixii lamid mid ah waa la sugayaa sidii bay wixii u dhacayaan inin qadar allahay subxaana wa tacaala kelimada asalkeedana malaa'igta laga soo xigtay ilaana rabulcizi jala wacala xaggiisay ka timid markaasaa dadkii saaxirkii boqol beenood ayaa loogu daray kelimadii intii buu wada sheegayaa sagaal iyo sagaashankii kale la arki maayo halkii kelima ay run ahayd baa la arkayaa markaasa dadku waxay leeyihin waagi waa ninkii run sheegay xabadii runta ahayd unbaa la daba socdaa saaxirka hebel ah warkiisa waa la arkay wuxuu sheega waa la arkaa waagaa sidaasuu yiri hebel sidaasuu u sheegay saasay noqotay waa la arkay sidaasay noqotay waa la arkay kelimadii beenta ahayd wixii beenta ahaa oo dhan la arki maayo sagaal iyo sagaashanka ahaa laakiin halkii xabee runta ahaa baa la arkaya nebigu wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka xataa yulqihaa ilaa uu oga riday isaguna alى lisani saaxir can lisaani saaxiri aw ilkaahin farubamaa adrakahu waxaa dhici karta isagoonan soo gaarsiinin inuu soo haleelo ashihaabu dambaaburadii qabla an yulqihaa saaxirka intuunan gaarsiinin ka hor inay dambaaburadii ku dhacdo rubamaa waxaa la arkaa alqaaha inuu gaarsiiyo qabla an yudrikahu dambaaburada intaynan ku dhicin oo fayakdiba shaytaankii uu ku daro been weeyaan macahaa kelimadii runta ahayd uu ku been abuurto miata kadibatin boqol beenood sagaal iyo sagaashan been ah ama boqol been iyo kelimadii runta ahayd ayaa saaxirkii loo wada sheegaya fa yuqaalu markaasaa waxaa la dhahayaa dadkii markay sagaal iyo sagaashankaas arki maayaan halkii runta ahayd bay arkayaan fa yuqaalu markaas waxay leeyihiin alaysa qad qaala lana kada yowma kada wa kada maalintii heblaayahayd sidaa iyo sidaasoo noomuunan dhihin sow sidii umaynan dhicin kada wa kada fayasduqu bitilka alkalima fa yusadaq waxaa la rumaynaya oo loo rumaynaya bitilka alkalima alatii samica min asamaa ee xagga sare laga maqlay intii kale la arki maayo marka dadkan suxarada waxay sheegayaan warkoodu heerkaasuu ku yimaadaa dariiqaasuu soo maraa nebigu inoo sheegay salawatu wasalaamu aleyh waan nawaasi bni samcaani waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ida araada allah hadduu ilaahay doono tacaala an yuxya inuu amar inuu ilaahay waxyooda haduu damco takalama bilwaxyi waxyi buu ilaahay ku hadlaa ilahay inuu hadlo ayaad garanaysaa meeshaa marka akhadat isamaau minhu rajfatan warka rabbi subxaana wa xaggiisa ka imanaya akhadat isamaau waman fiiha weeyaan marka samaawaadkii iyo wixii gudaheeda ahaaday ayaa waxaa qabanaysa rajfatan gilgilasho xataa idaa fuzicadii weeyaan aw racdatan ama argagax weeyaan shadiidan daran khawfa min allahi caza wajal cabsi ay ilahay ka baqanayaan faidaa samica dalika hadday warkii maqlaan ahlu samaawaati samaawaatka wixii deganaa ee malaa'iga ahaa saciquu waa hoobanayaan oo waa dhacayaan wakharuu waxay la dhacayaan sujadan sujuud bay la dhacayaan fayakunu awala man ka ugu horeeyo wuxuu noqonayaa oo yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaada malaa'igtii jibriil buu noqonayaa fayukalimahu allahu ilaahay baa la hadlaya min waxyii buu ilaahay kula hadlaya bima araada wuxuu doono oo awaamir ah baa la siinaya jibriil uma yamuru jibriil malaa'igtii kalea ku xigaysay jibriil kor bay usoo kici doonaan iyagana uma yamuru jibriil jibriil wuxuu soo marayaa cala almalaa'ikati malaa'igtii buu soo marayaa kulamaa mara mar allaaliya markuu jibriil soo maro bisamaa'in samooyinkasa mid ka mid a ah, sa'ala malaa'ikataha malaa'igteedii baa weydiinaysa sa'alahu waxaa weydiinaya malaa'ikataha oo waxay leeyihiin maadaa qaala muxuu yiri rabbunaa ya jibriil rabbigeen muxuu yihi jibriilow fayaqulu jibriil baa markaa wuxuu yidhaahdaa qaala alxaq ilaahay wuxuu yihi xaq wa huwa allena alcaliyu lkabiir weeyaan fayaquluuna iyana sidii oo kale kulluhum dhahayaanoo waxay leeyihiin mila ma qaala jibriil warkii jibriil uu yidhi oo kale dhahayaan fayantahi jibriilu jibriil waa gaarayaa ila lwaxyi wixii ilaahay faray xaysu amarahu llahu meeshuu ilaahay faray caza wajal halkaasuu tegaya xadiidkan isaga nawas ibnu samcaan sanadkiisu dacfi baa ku jira oo abu nacaym fi lxilyu ku warinaya imaam ibn abi caasim fi kitaab suna ku warinaya sheekh nasir waa daciifiyey fi kitaabihi hilaal اljana fi takhriiji axaadiid suna ibn abi caasim waa ku daciifiyey imam طabrani fi musnad shaamiyin ayuu ku warinaya xadiidku meelo badan buu ku sugan yahay laakiin laba cilu leeyahay waxa weeyaan in la yaraahdo nucaym ibnu xamaad ayaa ku jira oo dacfi lagu tuhmayo iyo sheekhiisii oo ah waliid ibnu muslim isna xadiidka cancanu ku wariyaa laakiin xadiidkan isaga wuxuu leeyahay shawaahid badan oo waxaa warinaya abu hurayra xadiidka ka horreeya waynu soo aragnay xadiid kalo waxaa jira fi saxiixi bukhaari can cabdullahi bni mascuud isaguna ah cabdullahi bni cabaas waa laga wariyaa isna saxiix weeyaan kulli duruqdaas o dhan marka waxayna tusinaysaa xadiidkan inuu saxiix yahay bimajmuuci turuqihi inuu xasan noqonayo ama saxiix noqonayo maxaa yeele shawaahidiisa aada u tiro badan sidaasna weeyaan fiihi masaa'il baa laga qaadanaya alula midda hore waxa weeyaan tafsiru alaaya aayadan iyadaa tafsiirkeedii athaniyati waxa weeyaan ma fiiha min alxuja waxa gudaheeda ahaaday oo xujo ah calaa ibtaali shirki shirkiga inuu baatil yahay oo buray yani wax baatil u yahay waxaan waxba ka jirin khusuusan gaar ahaan man tacallaqa cala asaalixiin qofka isagu isku xiro dadka saalixiinta ah maxaa yeelay waxay awood u leeyihiin inaysan jirin iyaguna fayntahi marka sidaas wahiya alaaya alati qiila aayaddaasna waa aayadda loo yiri culimada ay dhaheen inaha taqطacu waxay goysaa aayaddaasi curuuqa shajarati shirki min alqalbi curuuqa xididadii shajarata shirki geedkii shirkiga ahaa xididadiisii bay waxay ka goysaa min alqalbi aayaddaasi aayaddaasi shirkiga xididadiisii bay qalbiga ka jartaa oo waa ayaddii la yidhi xata idaa fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum qaluu lxaq aayaddaasa loola jeedaa athaalithati ta saddexaad waxay tahay tafsiru qowlihi rabukum qaluu alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir alraabicati waxay tahay ta afaraadna sababu su'aalihim can dalik sababtay u weydiinayaan ta shanaadna waxa weeyaan ana jibriila huwa aladii yujiibuhum bacda dalik biqowlihi qaala kada wakada qofka u sheegaya malaa'igta warka rabbi waxyooday subxaanah wa tacaala waa jibriil wuxuuna ku dhahayaa rabbi wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa asaadisati ta waxay tahay ana awal dikru ana dikra ana awala man yarfacu ra'sahu jibriil ka ugu horreeya madaxa kor u qaadaya inuu jibriil yahay ta toddobaadna waxay tahay an yaquula liahli samaawaati kullihim inuu u yidhaahdo u dhahan samaawaadka dadka kuwa degan oo dhan dhammaantooda liannahum yas'aluuna maxaa yeele waa weydiinayaan su-aashii ay dhahee weydiiyeenna hal jawaab wada siinayaa markay yidhaahdaan muxuu rabbigeen yihi qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir athaaminati ta sideedaad waxay tahay ana alghashya yacumu ahla samaawaati kulih suuxiditaanku iyo door doorsoomitaanka ku dhaca maankoodoo doorsooma oo taga malaa'igtii waa camimaysaa kulligooda wixii samaawaadka degan samaawaadka wixii degan oo dhan iyo waxa samaawaadka jooga waa camimayaan maxaa yeeley waxyiga rabi weeye subxaana wa tacaala quwadiisa iyo awoodiisa ataasicati ta sagaalaad waxay tahay irtijaafu samaawaat samaawaadka gilgilashadooda likalaami llahi ay la gilgilanayaan alcaasharati tan tobnaadna waxa weeyaan ana jibriil huwa aladii waa kan yantahi bilwaxyi waxyigu uu soo gaaro ilaa xayama yantahi alwaxyi waxyiga gaarsiinaya bilwaxyi gaarsiinaya ilaa xaysu meel amarahu llahu ilaahay uu faray subxaana wa tacaala kan fulinaya ee qaadaya waxyiga rabbi subxaanah wa tacaala waa jibriil weeyaan alxaadiyati casharata waxa weeyaan dikru sheegitaan istiraaqi shayaaiin shayaaiintu inay wax xadaan oo waxyiga ay xadaan oo malaa'igta ay soo dhegaystaan waxay soo dhegdhegeeyeen ay markaasi isi soo gaarsiiyaan iyagi ilaa suxrada ay ka soo gaarsiiyaan athaniyata casharata waxa weeyaan sifatu rukuubi bacdihim bacda tilmaamis la tilmaamay qaarkood qaarka kale siday u fuulayaan markay samada aadayaan athaliثati casharata waxa weeyaan irsaalu soo diritaankii iyo kuganidii lagu soo ganayay ashuhub dambaaburadii lagu soo ganayay iyo dabkii araabicati casharata waxa weeyaan anahu taaratan yudrikuhu dambaaburada ayadaa ah waa soo gaartaa shaydaankii ashihaaba dambaaburadii eh, qabla an yulqihaa kelimadii intuusan gaarsiinin kii isaga ku xigay wa taaratan waqtiyada qaarkoodna yulqiihaa waa u sheega kan ka hooseeya fii uduni waliyihi buu u sheega oo min alinsi ah qabla an yudrikahu intayna soo gaarin alkhamisati casharata waxaa weeyaan kown lkahini qofka saaxirka ah yasduqu inuu run sheegi karayo bacd alaxyaan saaxirkii iyo faalalowgii iyo curaafkii iyo wixii o dhan marar qaarkood waxaa dhici karaysa inay run sheegaan oo runtaasna xaggay ka timid warkii malaaigta laga soo xigtay weeyaan shaydaanku uu ka soo xaday asaadisati casharata waxa weeyaan kownuhu yakdib saaxirkii iyo faalalowgii curaafkiiba inay been sheegayaan macaha kelimadii runta ahayd maceedii miati kadbatin boqol beenood inay ku darayaan asaabicati casharata waxa weeyaan anahu lam yasduq kadiba ila bitilka alkalimati alatii samica min asamaa annahu lam yasduq run ma sheegin kadibahu beentiisii wixii war ahaa uu sheegay oo dhan run ma noqonin ilaa tilka alkelima halkii eray mooye allatii samica min asamaa ee iyada xagga sare laga soo maqlay wixii kale oo dhan been bay ahaayeen athaaminati casharata meeshaa marka waxaad ka garanaysaa shayaadiinta iyo wixii iyaga baabkooda ahba wax ka been badan inaysan jirin athaaminati casharata ta sideed iyo tobnaad waxa weeyaan qubulu nufuusi lilbaail nafta bini aadamku had iyo jeer inay aqbasho waxa baailka ah nafta bini aadamku inay aad iyo aad ugu maman tahay xagga beenta iyo inay aqbasho waxa baailka ah alla subxaana watacaala oo sifaynayana muxuu yihi gaar ahaan gaaladii samaacuuna samaacuuna waa siiqa alle subxaana watacaala wuxuu ka cabiray aada u xeel dheer oo waxa weeyaan aad bay u jecel yihiin inay dhegaystaan warka beenta warar baa la dhegaysanayaa idaacadihii baa la dhegaysanayaa telefishinadii baa la daawanaya internetyadii baa lagu jira joornaaladii baa la akrinaya wax oo dhanna waxaa laga yaabaa wararkay sheegayaan inaysan run badan ku jirin alla subxaana watacaala siduu sheega weeye markaa samaacuuna lilkadib qubulu nufuusi nafta inay aqbalayso lilbail warka beenta ah kayfa yatacallaquuna biwaaxidatin walaa yactabiruunahu bimia taana maxaa u daliil ah kayfa sida yatacallaquuna ay isaga lalminayaan biwaaxidatin hal eray oo run ah waagii waa isagii kelimadaa yiri waagii waxaasuu sheegay run bayna noqotay laakiin walaa yactabiruuna inaysan ictibaarinaynin on dhowraynin bimiatin boqolka kale beenta ee loo sheegay war waxaan kale tirada badane beenta uu daldalaya sooma aragtaan la arki maayo laakiin maxaa la arkayaa waxaa la arkayaa waxay tahay hal xabo oo run ah ataasicati casharata tan sideed iyo sagaal iyo tobnaad waxa weeyaan kownihim ahaanshahooda yulqi bacduhum ilaa bacdin qaarkood qaarka kale inay u sheegayaan tilka alkelima kelimada iyada ah wayaxfaduunaha inay xifdinayaan dadku wayastadiluuna biha inay deliishanayaan waay saasuu yiri saasuu yiri run bay noqotay saasuu yiri run bay noqotay waa isu sheeg sheegayaan dadku alcishruuna ta labaatanaad waxa weeyaan ihbaat sifaat sifaatka in la sugo khilaafan lilashcariyati almucadala ashaacirada iyo wixii la halmaalaba ee iyagu ilahi subxaana wa tacaala sifaatkiisa burinaya ilahi waa waramaa sifadaasaa meesha ku jirtay lkalaam ahayd ilaahay waa hadlaa subxaana wa tacaala wakalama allahu maxay ahayd muuse takliima ilaahay subxaana wa tacaala muuse waa la waramay marka in la sugo ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisuna waa hadal yaliiqu bijalaalih sida annaga aan u hadalno oo xayawaanka iyo makhluuqaadka u hadlaan oo cid walba u hadasho rabbina waa hadlaa subxaana wa tacaala rabbina waa hadlaa laakiin adigu ha isweydiin hadalkiisu muxuu yahay muxuu ka kooban yahay luqadee weeyaan hawl adiga kuu taalla maa laakiin maalinta qiyaamaha ah haddii jannada ay galaan intii gelaysay jannada rabbi waa la hadli doonaa subxaana wa tacaala wayna arki doonaan wayna arki doonaan rabbi tabaaraka wa tacaala <clears throat> alxaadiyati walcishruuna waxa weeyaan atasriix in la cadeeyo biana tilka rajfa gilgilashadaasi iyo walkashya maandoorsoonitaanka ku dhacay kaana inay ahaayeen khawfa min allahi caza wajal baqashay ilahay ka baqanayaan malaa'igtu waxay la miyir doorsoomeen oo samaawaadkii la gilgisheen oo hawlahaasoo dhan bay isu bedeleen wax kale maaha ilaa waa khawf min allahi tabaaraka wa athaaniyati walcishiruuna waxay tahay anahum iyagu yakhiruuna lilahi sujada ilaahay subxaana wa way oola dhacayaan sujuud bay oola dhacayaan baabu shafaacati wa qowli llahi tacaala shafaacadii erga noqoshadii weeyaan iyo alle subxaana watacaala hadalkiisii uu yidhi waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min dunihi waliyu walaa shafiic waandir bihi qur'aankii ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna baqanayaan an yuxsharuu in loo soo kulmiyo ilaa rabbihim in loo soo kulmiyo laysa lahum iyadoo alle xaggiisa aynan lahayn min duunihi sokaydiisa waliyun cid weli oga noqoto erga u noqoto walaa shafiicun iyo weli aan lahayn umuurtooda tawaliya walaa shaaficni mid erga u noqda wa qowli llahi tacala alla uu yihi subxaana wa tacaala qul lilahi shafaacatu jamiica ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala shafaacada dhammaanteeda iyo wa qowlihi alla uu yihi subxaana wa tacaala man daa waa kuma kan man daa waa kuma aladi kan yashfacu shafaaco qaadayo erga noqonaya cindahu ilahay agtiisa ilaa biidnih ilahay idankiisa mooyaane waa kuma kan leh anaa erga noqonaya ilahay sakadii subxaana wa tacaala ilaa ilahay idinkiisa kadib mooye iyo wa qowlihi alla uu yihi subxaanah wa tacaala wa kan min malakin wa kan badanaa min malakin malag badanaa fi samaawaati ku sugan kaasoo laa tuqni aynan waxba taraynin shafaacatuhum erga noqoshadooda shay an waxba tari karaynin ilaa min bacdi markii dabadeed mooye an ya'dana allahu ilaahay u idmo liman yashaa yashaau kuu doono oo wayardaa ilahay raalli ka noqday subxaana wa wqowlihi alla uu yidhi subxaana wa tacaala qul idcu ladiina zacamtum qul waxaad tiraahdaa nebi muxamedow ama qul waxaa dhahdaa ayuha lmuslima khitaabku waa u dhacaya labadaba qul waxaa dhahdaa nebi muxamedow salawaatu llahi wasalaamu caleyh udcu ladiina kuwii waxaa ku tiraahdaa udcuu u yeerta aladiina kuwii zacamtum aad sheegateen min duuni illahi ilaahay sukaydiisa inay wax idin tari karaan laa yamlikuuna idinma awoodaan wax taridaayo mithqaala daratin mithqaalu daro wax la eg ma awoodaan wa fi samaawaati awalaa fi lard cir iyo dhultoona waxba ma awoodaan shafaacadu marka waa tartiib bay leedahay tartiibteedu waxa weeyaan qul lilahi shafaacatu jamiican ilahay baa iskale haddii alle tiisii ay dhammaato subxaanahu wa tacaala waa u ogolaan doonaa nebi maxamed baana ugu horreeyay waxa shafaacada loo furi doona baabkeeda uma ambiyada allah loo furaya malaa'igtii baa loo furaya addoommada ilahay mu'miniinta ah oo dhan baa loo furaya waa wada shafaaco qaadayaan intaasoo idilba laakiin asalkeeda ilahay baa iska iskale qul lilahi shafaacatu jamiica qaala abulcabaasi wuxuu yidhi ibnu taymiya wey raxmat اllahi tacaala calayh fi majmuc fataawa buuna warkan ku dhahaya nafa allahu ilaahay waa diiday cama siwaahu wixii isaga ka soo haray kulamaa wax walba oo yatacallaqu bihi lmushrikiin mushrikuuna mushrikiintu ay isku xiraan oy isku yani xaggiisa isku lamaaniyaan oo ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala yidhaahdaan ergey noo noqonayaan waxbay noo tarayaan ilahay waa iska anfiyey subxaana wa tacaala nafa an yakuuna ilaahay waa diiday subxaana wa tacaala inuu ahaado fanafa ilaahay waa diiday an yakuuna inuu ahaado ligayrihi isaga hayrkii melig ha ahaado aw qisطin minhu ama wax ka midaba aw amase aw yakuuna ama inuu ahaado cawna lilah inuu ilahay mulkiga la wadaagsado ama qayb inuu ilaahay la yeesho ama inuu ilaahay gargaaro u noqdoba ilahay waa diiday walam yabqa ma harin ila shafaaca mulkiga ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala cid kaloo wax hanan karaysa ma laha ilaahay waa diiday subxaana wa tacaala marka qolooyinkii mushrikiinta ahaa naf ahaantoodii qureysheed ee asnaamta caabudayay mulkiga inuu ilaahay leeyahay waa qirayeen oo waxay odhanayeen laa shariika lak ilaahay oo wax kula wadaagsadaa ma jiro ilaa shirkan tamlikuhu walaa ymlik adigaa milkiya isaga waxma milkiyo asnaamtay oola jeedaan rabbi adaa milkinaya isaga waxba milkiyay dhaheen marka markii la yidhaahdo maxaad asnaamtan u caabudaysaan hal shay bay kusoo gabagabowday warkoodii oo dhan oo waxay yidhahdeen ma nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa inay un erga noo noqdaan oo ilaahay subxaana wa xaggiisa un ay waasita nooga noqdaan taasun baan anagu ugu dhawaanaynaa waana tan hadda qubulaha loogu dhawaado tii marka warkeedii baa haray maxay noqonaysaa walam yabqa ila shafaaca waxaan shafaacada ahayn ma harin fabayana anaha laa tanfac shafaacadiina alle wuxuu caddeeyey anaha iyadu laa tanfac inaysan anfacaynin ilaa liman qof mooye adina lahu rab ilahay uu ogolaaday subxaana wa tacaala qofkuu rabbi yihi haye bax shafaaco qaad qofka un baa shafaaco qaadi karaya lilahi shafaacatu jamiican ilahay baa iska leh uma ilaahay subxaana wa tacaala ciddii u ogolaaday oo ah markaasi ambiyadii iyo rusushii uma malaa'igtii uma addoommadii alle ee saalixiinta ahaa kama qaala tacaala siduu alle u yidhi walaa yashfacuuna ila liman irtadaa u shafaaco qaadi maayaan ila liman qof mooye irtadaa rabbi raalli ka noqday bes fahadihi shafaacatu alatii yadunuhaa taasina waa shafaacadii erga noqoshada yadunuhaa ay u malaynayaan almushrikuuna kuwa mushrikiinta hiya iyadu muntafiyatu ywma alqiyaamati kama nafaha lqur'aan ay u malaynayaan muntafiya mid la diiday يوم القيامة kama nafaha القرآن وأخبر صلى الله عليه ali wasalam nebiga allana waa nooga warramay annahu yaati nebiga alle wuxuu noo sheegay inuu isagu iman doono maalinta qiyaamaha ah oo fayasjudu ku sujuudi doono taxta alcarshi lirabbihi uu sujuudi doono oo wayaxmaduhu ilaahay uu mahad celin doono laa yabda'u bishafaacati awala xadiidkaasi siduu tilmaamayo nebiga ku bilaabi maayo salawaatu llahi wasalaamu aleyh shafaacada marka hore uma yuqaalu lahu kadib nebiga waxaa loo dhihi doonaa markuu ilaahay ammaano oo ilaahay wa sal tucطa irfac ra'sak sal tucطa madaxaaga kor u qaad waxaa doonta weydiisa waa lagu siinayaa fa yuqaalu nebigu waxaa la leeyahay irfac ra'sak waqul tusmac wasal tucطa washfac tushfac rabbi baa u dhahaya subxaana wa tacaala madaxaaga kor u qaad waqul dheh tusmac waa yusmac waa lagu maqlayaa waxaa tiraahdo rabbi waa ku maqlaya subxaana wa tacaala oo warkaaga waa la yeelayaa weye wasal weydiiso tucطaa waa lagu siinayaa washfac erga noqo tushfac ergadaada waa la aqbalayaa nebiga alayh salatu salaam warka keliya ku celcelinaya waxay noqon doontaa rabbi ummati ummati wa qaala lahu abu hurayra nebiga alayh salaatu wasalaam wuxuu u yihi abu hurayra xadiidka fi saxiix bukhaari ku yeelay wey abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa weydiiyey nebiga alayh salaatu wasalaam man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuul allah rasuulkii allow yaa shafaacadaada ugu mudan man ascad nnaas dadka kee ugu mudan weeye bishafaacatika shafaacadaada iyo erga noqoshadaada yaa rasuul allah rasuulkii allow wa aya kan ehel u ah yaa ugu mudan yaa xaq u leh yaa iska leh wa aya kan leh shafaacadaada maalinta qiyaamaha qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbi man qaala kii yiri weeye laa ilaaha ila allah qofkii dhahay khaalisan iyadoo barax la min qalbihi ka yiri saafi ah shirki aanan wehelinin waxaasoo dhan iyo shubahaad dhammaan ka saaray fa tilka ashafaacatu taasi haddaba waa shafaacadii liahli اlkhlaasi dadkii ahlulkhlaaska ahaa biidn اllah walaa yakunu shafaacadaasi ama walaa takunu shafaacadaasi u ahaan mayso liman qof ashraka biاllahi ilahay wax la wadaajiyey alihii awliya alla qof ku haya shafaacadaasi heli maayo wa xaqiiqatuhuna waxay tahay ana allaha subxaanahu wa tacaala huwa aladii alle waa kan yatafadalu calى ahli اlkhlaas ku tafadulay oo siiyey dadka ahlulkhlaaska ah fayakfiru lahum ilahay waa u dembi dhaafaya biwaasiطati ducaa'i man iyada oo biwaasiati waasiadii buu ilahay ugu dembi dhaafaya ducaa'i man qof ducadii adina lahu ilahay uu ogolaaday an yashfac inuu erga noqdo qolooyinkii naarta galay ilaahay subxaana wa tacaala naarta waa ka soo saaraya baryadii ay baryeen dadkii saalixiinta ahaa ee jannada galay ee mu'miniinta ahaa ayuu ilahay oga soo saaraya yaa rabbi fulaan yaa rabbi fulan yaa rabbi fulaan sidaasay dhahayaan liyukarimahu liyukrimahu inuu ilaahay karaameeyo oo wayanaala rasuulka calayhi salaatu wasalaamna gaara weeye almaqaam almaxmuud nebigu alayhi salatu slam ummadiisao dhan buu u shafaaca qaadaya iyo khalqiga wixii meesha taagnaa kadibna malaa'igtii ambiyadii alle dadkii addoommada saalixiinta kulli waa shafaaco qaadayaan fashafaacatu alatii nafaha alqur'aanu maa kaana fiiha shirkun shafaacada qur'aanku uu diiday waxay tahay shafaacada ay weheliso shirkiga walihada ahbata shafaacata biidnih fii mawaadic sidaa darteedu ilaahay wuxuu sugay shafaacadii idinkiisuu la xiriiriyey mawaadic qur'aanka ka mid ah waqad bayana nabiyu sala allahu alay slm nabiga allana waa caddeeyey annaha laa takunu inaysan u ahaanaynin shafaacadaasi ila lahli tawxiidi wاlkhlaas intaha kalaamuh shekh islam ibn taymiya warkiisa halkaasuu ku dhanaaday fiihi masaail xadiidkan eh, isaga iyo baabkanna ilaa sideed masala laga qaadanaya ta koowaad waxa weeyaan tafsiru laaya aayadda tafsiirkeedii ta labaad waxa weeyaan sifatu shafaacati almanfiya shafaacada la diiday waxay tahay waa tan shirkiga uu weheliyo ta saddexaadna waxay tahay sifatu shafaacati almuthbitati shafaacada waa tan ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ay erge ka noqdaan addoommada ilahay saalixiinta ah araabicati ta afraad waxa weeyaan dikru shafaacati lkubraa shafaacada weyn wa hiya almaqaamu almaxmuud weeyaan iyaduna nebiga calayh salaatu wasalaam lagu yihi casa an yabcadaka rabuka maqaama maxmuuda alkhamisati tashanaad waxa weeyaan sifatu ma tilmaanta shayga yafcaluhu sala allahu alay wasalam uu samayn doono maalinta qiyaamaha ah waxa nebigu uu ku dhaqaaqi doono iyo tilmaantiisu waxay tahay wuxuu samayn doono uu usoo socday nebigu alayh salat slaam carshigu ku sujuudayaa maxaa yeelay warkuna wuxuu ka yimid asalkiisu waxay ahayd khalqigii markii bannaanka laysugu wada keeno oy rafaadaan oo qoraxdii halkan la keena qaaba qawsayn aw adna oo qoraxdii kuleelkeedii dadka ay la dhididaan oo toddobaatan dhudhun dhididkoodii hoos u galo kadibna kor u soo baxo qof walba dembigiisu heerku gaarsiisnaa u gaaro miduu lowyaha u qabto miduu boqonta u qabto miduu kalxamaha u qabto miduu afka gaaro dhididkii ka baxay darteeda ayaa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khalqigu waa baxayaanoo waxay u tegayaan aadam oo waxay ku leeyihin aadamu adiga abulbashar ah dhibkanna haysta waad aragtaa khalaqaka allahu biyadih wa nafakaka fiihi biruuxih ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisu kugu abuuray ruuxdiisu kugu afuufay ilaahay subxaana wa tacala adaa abulbashar eh maanta erga nooga noqo ilaahay un halkan si un ha naga dhaho meeshan ku rafaadnaya dhan hana loo dhaafiyo nabiy llahi aadam wuxuu leeyahay waa runtiina waxaas w wax xaqiiqo ay sheegeen laakiin wuxuu leeyahay nebi aadam oo ku cudur daaranaya waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala maanta wuxuu caraysan yahay caro uusan weligii hore u caroonin hadda kadibna caroon doonin ilaah carada maanta ah horeyna looma arkin iyo horaan hadda kadibna lagamaba yaababa marka sidaa darteed aniga geed baa la yidhahaa cunin waa cunay nafsi nafsi taydaan u baqanaya anigu maanta tayda ay haysata aniga tayda ay haysatee idhabuu ilaa nuux nuux aada nebi nuux baa loo imanayaa nebi nuuxna isna waa cudur daaranayaa nebi ibraahim aaduu leeyahay nebi ibraahim baa loo imanayaa waa cudur daaranaya khaliiluraxmaan baa tahay sidanaa tahay mid walba waxbaa lagu sheegayaa ilahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacala fi lqur'aan ama fi sunati nabiy sala allah alay mid walba waa cudur daaranaya muuse uu gudbinaya muuse waa soo gudbinaya nabi ciise nabi ciise waa soo gudbinaya nabiy llahi moxamed salawat llahi wasalaamu aleyh nabi moxamed markaa markuu intuu yimaado carshiga hoostii ilahay u sujuudayo oo allana warkaa uu ku dhihi doono subxaana wa tacaala halkaasay marka ka socotaa nabiguna salawaatu llahi wasalaamu aleyh wa anahu laa yabda ka bilaabi maayo bishafaacati awala shafaacadii ka bilaaba maayo marka ugu horeeye bal yasjudu waa sujuudaya faida adina allahu lahu markuu ilaahay u ogolaado shafaaca waa shafaac qaadaya ergadii markaasuu bilaabaya leya rabbi ummati ummati asaadisati ta waxay tahay man ascad nnaasi biha shafaacada nebiga yaa ehlu ah waa qofkii mukhlis ah muwaxid ah kaasaa ehlu ah qofkii laakiin allihii awliya la isku darayay shafaacada nebiga ehlu ma aha salawaatu llahi wasalaamu caleyh asadis asaabicati ta toddobaad waxay tahay annaha laa takuun shafaacadii ma helayo liman ashraka billahi qofkii ilahay wax la wadaajiye ma helayo shafaacada ma helayo qof ilahay wax la wadaajiye oo maxay noqonaysaa haddaad qubuurhi intaa tagto aad tiraahda xarig baan ku xiranayaa haddaad qubuurihi tagto oo tiraahdeed waa soo ziyaaranayaayo waa noocanoo waa noocanoo waxaynu samayn jirnay ziyaarada aynu naqaanay aliya awliye alla haddaad tiraahdo markay dhibaato ku qabsato waxaasoo idil shirki weeyaan wax ilaah agti kuu yaallo subxaanahu wa tacaala baabkan marka la dhowro ma jirto innaba ha yaraatee isdaba qaba marka athaaminati ta sideedaad waxay tahay bayaanu xaqiiqatihaa xaqiiqadeedii oo la caddeeyo baabu qowli llahi tacaala alla uu yidhi inaka latahdi man axbabta inaka adigu nebi muxamedow la tahdii ma hanuunin kartid man qof axbabta aad jeclaatay qofka aad jeclaatay nebi maxamedow ma hanuunin karaysid hanuunka allah iskale mhm. aayadan iyada ahna sabab nuzuulkeeda halkan weeyaan waa inoo iman doonaa fafi صaxiixi waxaa ku soo arooray bukhaariyo muslim ay warinayeen can ibn musayibi raxmat اllahi tacaala alayh saciid ibn musayib weeyaan can abihi buu ka warinaya abihi musayib ibn xasan saxaabi weeyaan qaala wuxuu yihi lama xadarat aba aalibin اlwafaat aba aalib markay geeridii kusoo xaadirtay oo sakaraad uu yahay jaa'ahu waxaa u yimid rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wa cindahu iyadoo nebigu ay dhinacyada ka fadhiyaan cabdullaahi bna abi umaya ninkii la oran jiray iyo wa abu jahlin malcuunka ahaa kufriga hadduu jiro odayaashiisii baa dhinacyada ka fadhiya faqaala lahu nebigu alayhi salatu salaam danba kama gelin iyage dacwadiisuu gutay salawaatu llahi wasalaamu aleyh wuxuu yidhi yaa cam adeerow qul waxaa dhahdaa laa ilaaha ila allah la ilaha ila allah adeerow kelimadaas dheh kelimatun bay ii noqonaysaa xaaju aan doodo laka adiga biha kelimadaasi cind allahi ilahay agti ii dheh kelimadaas kelimadaas dheh nafta ha kaa baxda warkaa ku dhimatide la ilaaha ila allah ku dhimo hadhow xujaan kaaga helaya ilahay agtii subxaana wa tacala oo waa maxay man kaana aakhira kalaamihi maxay ahayd laa ilaaha ila allah dakhala aljanna adeerow kelimadaas ii dheh faqaalaa lahu cabdullaahi bna abi umaya iyo abu jahl baa waxay ku yiraahdeen abu aalib waxay ku yidhaahdeen atargabu ma waxaad nacaysaa oo aad nacaysaa can milati cabdilmualib waa yaab aabbaha wixii aad ka soo gaartay maanta ma ka tegaysaa wiilkan yara adeerkaad u tahay wuxuu la yimid miyaa qaadanaysaa cadalagoyo cara allay leedahay lene faacaada calayhi nabiyu sal allahu alayh waalih wasalam nebiga alle waa ku celiyey fa acaada iyana waa ku celiyeen nebiga waa ku celiya iyana waa ku celiyeen ilaa markii dambe fakaana aakhir ma qaal wixii ugu dambeeyey abi aalib afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa huwa calى milati cabdilmualib miladii cabdimualib atargabu iyagoo ku dhaheen can milati cabdilmualib diintii cabdimualib maa nacaysa asnaamtan iska caabuday iyo cuze iyo latiya manati iyo waxan waxaan aabayaasheenii ka soo gaarnay awayaasheenii aan ka soo gaarnay waa diinteenii weeyaan waa diintii reerku lahaayeen weligood sidaasay ahaayeen reerku saasay wada ahaayeen ilene awya aabayaasheenii awayaasheenii halkaasay u arooreen marka taasi miyaa nacaysa adiga marka abi aalib waa dhintay isaga oo ku sugan calaa millati cabdimualib wa abaa waa diiday an yaquula inuu dhaho laa ilaaha ila allah riwaayada kalena waxay tilmaamayeen wuxuu ku yidhi adeero waan ogahay warka aad sheegaysid inuu xaq yahay dah igama jiro run inaad sheegaysidna waa rumaysnahay been aadan sheegaynin laakiin waxaan nacayaa odaygii qureysheed ninkii odayga ahaa in abi aalib oday buu ahaa quraysh odaygii qureysheed aabihii markuu dhintay cabdimualib isagaa oday u ahaa odaygii qureysheed nebigana isagaa looga haybaysanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markii sakaraadku uu qabtay odayga oo xanuunkii ka batay yuu ka tagay diintii aabbayaashiisii taasaan ka baqanayaa marka adeer waa ogahay waxay sheegaysa o dhan inuu run yahay qofka inuu waxani ogaaday inay xaqiiqo yihiin oo diinteeni ay dhab tahay laakiin uunan ku dhawaaqin laa ilaaha ila allah waxay u taraysa ma leh hadday wax u taraysa abi ay wax u tari lahayd maxaa yeele isagii baa ku haya waan ogahay waxaan aad sheegayso dhan inay xaq yihiin waana tuu nebiga calayhi salaatu wasalaam xitaa gabayuu tiriyey uu nebiga runtiisa ku tilmaamaya iyo inuu yahay saadiq amiin ah salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa difaacayo xoolihiisu ku difaacayo naftiisu ku difaacayo wax walba ku difaacayo laakiin waxaasoo dhan waxay u tareen maleh bacdama uusan odhanin laa ilaaha ila allah maalin maalmaha ka mida cadi ibni xaatim ninkii la oran jiray xaatim aai baa nebiga u yimid alayh salatu salaam markaasu wuxuu ku yiri rasuulka allow aabahay wuxuu ahaa sidan oo wuxuu ahaa sidan oo wuxuu ahaa sidan wanaagyadii uu lahaa oo dhan buu tiriyey markaasu wuxuu yidhi wax anfacaya ma jiraan odayga diintii reerkana waa ku dhintay intaasi wax ka anfacaya ma jiraan maalinta qiyaamaha markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi alayh salaatu wasalaam ma qaalaha laa ilaaha ila allah muunan oranin maalinna laa ilaaha ila allah isagoo ilahay dartii oola jeeda subxaana wa tacala mukhlis ah maalinna ma yiri maya wax anfacaysa male marka wax ay taraysa maleh marka abi aalib waa dhintay isaga oo ku sugan calaa millati cabdimualib waabaa waana diiday an yaquula inuu dhaho laa ilaaha ila allah faqaala nabiyu sala la lay slam wuxuu yidhi markuu dhintay kadib weeyaan ayaa nebiga wuxuu raaciyey warkan wuxuu yidhi laastakfiranna laka maa lam unha cank waa kuu dembi dhaaf weydiinayaa ilaahay xaggiisa haddaanan layga reebin nahyi hadduunan imanin waa kuu dembi dhaaf weydiinaya ilaahay wax yarba kama soo wareegine aayadana ilaahay soo dejiyey faanzla allahu caza wajal ma kana lلnabiyi wاladina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu uli qurba min bacdi ma tabayana he min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim uma ahaanin baa la yihi nebiga iyo kuwa mu'miniinta ah an ystakfiruu inay dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiin mushrikiinta inay dembi dhaaf u weydiiyaan nebiga haddii loo diiday abi aalib oo intaa tarayay cid ka sokaysana warkeedaba dah waanzla allahu ilaahay wuu soo dejiyey fi abi aalib fi xaqi abi aalib wey wuxuu ku soo dejiyey inaka laa tahdii fi suurati lqasas weyt horena waa fi suurati tawba inaka adigu nebi muxamedow laa tahdii ma hanuunisid man ku axbabta aad jeclaatid walaakina allaha ilaahay baase yahdii hanuuniya man yashaau kuu doono hidaayadan la tilmaamayana waa hidaaya tamkiini alimaani fi lqalbi tamkiinu alimaani fi lqalbi nabiga ma laha alayh isalaatu wasalaam maxaa yeelay hidaayadu waa dhowr nooc weeyaan hidaayat dalaala nabigaa iskale salawatu llahi wasalaamu aleyh wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim waatu ilah yiri laakiin hidaayada ah hidaayatu tamkiin alimaani fi lqalb ilahay baa iskale subxaana wa tacaala taana way tan ilahay laga baryaya ee laleeyahay ihdina siraata mustaqiim qalbigeena ilaahu makani hidaayada ilahay baa makanin karaya hidaayada qalbiga laakiin qalbigan ilaahay subxaana wa tacaala baa ku shaqa leh inoo iman doonaa xadiidkii saxiixa ahaa quluubta inay ku jiraan bayna usbuucayn min asaabic araxmaan yuqalibuha kayfa yasha ducadii nabigana maxay ahayd allahuma ya muqaliba alquluub ila akhiri dalik marka qalbigan waxaa makanin kara ee gelin kara hidaayada waa ilahay subxaana wa tacaala keliyun baa gelin kara laakiin qofka in loo bayaaniyo xaqi oo loo caddeeyo oo adeladii loo sheego oo laisku dayo in la fahamsiiyo taa nebigaa iska laha salawatu wasalaamu aleyh uma bacda dalik addoommada ilahay o dhan bay u taallaa oo nebiga aleyhi salaatu wasalaam dadkii ah, isaga ardaydiisa ahaa ee culamadii ahaa weeyaan markaa fiihi masaail baabkan masaail baa laga qaadanaya ta hore waxay tahay tafsiru qowlihi tacaala alla uu yidhi inaka laa tahdi man axbabta walakin allah yahdi man yashaa ta waa tafsiirka qowlka alle subxaana watacaala ma kana linabiy waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu uli qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ta saddexaad waxa weeyaan wahiya mas'alaة اlkubraa masaladii weyneed weeyaan tafsiru qowli الnabiyi salى اllahu alيه wasalam uu yihi qul laa ilaha ila اllah adeerow dhahi kelimadaas bikhilaafi ma calayhi man yaddaci lcilm ama man yadca alcilm bikhilaafi ma calayhi khilaafka waxa ay ku sugan yihiin man qof yaddaci lcilm sheeganaya cilmigii alraabicati waxa weeyaan ana aba jahlin waman macahu